bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo toddobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim qaala اlimaam raximah اllahu tacaala baab baabun inama almaau min alma wuxuu baab yahay inama almaau qabaysku wuxuu ka waajibaa min almaa'i mani kaa timaada biyaha hore waa biyihii qabayskii lagu maydhan lahaa biyahan dambana manidii baa laga wadaa iyo shahwadii inama almaau ay inamaa wujuubu اlqusli qabayska waajibnimadiisa wuxuu ka yimaadaa min almaa'i min khuruuji اlmaniy mani soo baxda waxadaanaa yaxya bnu yaxya altamiimi abu bakr wa بن bnu ayuub almaqaabir alcaabid بن qutaybatu bnu saciid علي بن cali بن xujr bnu qaala yaxya bnu yaxya wuxuu yidhi ahbaranaa wa qaala alaakharuun inta kalena waxay yidhaahdeen xadaanaa intaa unbaa u dhaxaysa xadaanaa ismaaciil wahwa bnu jacfar ibn abi kaiir alansaari can shariik yacni ibn abi namir shariik bn cabdilaahi ibn abi namir almadani shariik ibn cabdilaahi annaqaci buu ka ixtiraazaya sheekhuo iska ka afeefanaya marka waa shariik ibn cabdillah bn abi namir almadani can cabdiraxmaan ibni saciid ibn abi saciid cafwan alkhudriy can abii abii abu saciidin alkhudriy sacd bn malik bn sinaan qaala saxaabiga wuxuu ihi kharajtu waan baxay maalin maalmaha ka mida maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam suubanaha ayaan raacay yowma aliniini maalinkai isniintayd ilaa quba masjidu qubaan u raacay iyo ku yaallay xataa idaa kunna fii bani saali bni cawf waa qoys ansaareed xataa idaa kunaa fii bani saalim xaafaddii reer bani saalim madiino waxay u deganaayeen saxaabadu iyo ansaar jirib jirib iyo qoysqoys bay u deganaayeen wixii isku hayb ah goonigooni bay u degeen leanna waa goob dagaal carab waa dad dagaal bay iska ahaayeen waa in la iska warqabo way dhici jirtay laakiin inuu fardi ama labo ama qof la dego dadan ku hayb ahayn laakiin inta badan xaafaduhu way isdabraaci jireen nin walba ahalkiisa iyo faamilkiisa xaggoodu degi jiray aminkanba soomaalida waa sida xaafadii reebel baad maqlaysaa ayagu iskugu tagahayaa xataa idaa kunaa fii bani saalimin markaanu aan gaadhnay xaafaddii reer bani saalim waqafa rasuullah rasuulka ilaahi baa istaagay calaa baabi citbaan citbaan ibni maalik saxaabiga gurigiisii albaabkiisa wuu istaagay fasarakha bii nabigu waa u dhawaaqay citbaanow buu ku yidhi waa u yeedhay fakharaja citbaan baa soo baxay yajuru isaarahu asagoo macaawista jiidaya oo dhanka haya faqaala rasuulu اllaahi sal اllahu alayh waali wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi acjalna arajula ninka waa dadejinnay yani wuxuu la hadlay abu saciid abu saciidow wadaadka waanu dejinnayoo galmuu ku jiray buu nabigu markaa tilmaamaya faqaala citmaan wuxuu yidhi yaa rasuul allah citmaan markuu soo baxay nabiga soo gaadhayba hawshii laga soo dedejiyey su-aal ku lug leh ama la luglow nabiga weydiiyey yaa nin ka waran xaalkii yucjalu la dedejinayo can imra'atii xaaskiisii iyo galmadii laga dejinayo walam yumni biyana aysan ka iman maadaa calayhi maxaa saaran maxaa waajib ku ah qaala rasuul اllahi sal اله alay slam wuxuu uhi inama almaau min alma inama wujuubu algusli min khuruuji اlmaniy yacni biyaha waxay waajibayaan in lagu qabaysto la maydho markay biyo kaa yimaadaan xadaثna cubaydاllahi bn mucaad alcambariyu qaala xadaثna اlmuctamir yacni bnu sulaymaan ibnu tarkhan ataymi xadaana abi aabihada waa sulaymaan ibnu tarkhan ataymi xadaana abulcalaa ibni shakhiir muarif walaalkii weeye magaciisana yaziid ibni cabdilaahi ibnu shakhiir baa la yidhahdaa yaziid ibn cabdilahi muarif ibni cabdilahi ibni shakhiir somayna soo marin kunyadiisu waa abulcalaa waa taabici saxaabi ma aha qaala abulcalaa wuxuu yidhi kaana rasuul lahi rasuulka ilah wuxuu aha sal allahu calayh ali waslem yansakhu waxbaan ka booda isku kitaab ma nihina iska haysta waan iman doonaa anugu saasuu igu qoran yahay saasuu igu qoran yahay ayb <clears throat> xadaثna cubayd الlahi bn mucaad alcambri qaal xadaثna اlmuctamir xadaثna abi xadaثna abulcalاء bn shakhiir qaal kaana rasuul الlahi sal ly slam rasuulka ilah wxuu yansakhu xadiiثuhu bacduhu bacdan yansakhu xadiiثuhu xadiidkiisu wuxuu ahaa kii uu nasakho bacduhu barhkii bacdan barhka kale amar hore nabiga horreeyey amar dambe ka daba imanaya xukumkii horaa la bedelaya nahyi horeoo jiray baa ku damba imanaya iyo fasax iyo idan xukumkii horaa la bedelaya bixasabi almasaalix naskuna waa xukum ku dhisan maslaxada kolba markaa taagan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu og yahay rasuulkiisana markaa uu farayo ayib maxaa yeele inagu garan mayno xukumkaa ilaa intaa inuu jiro oy ummaddu ku dhaqanto ayaa xikmada iyo maslaxadu keenaysaa marka ujeeddadii laga lahaa ay dhammaatana allihii iska lahaabaa rafcinaya xugum kalea lagu bedelaya waidaa badalna aaya makaana aayatin wallahu aclam maa yunazil ayib marka taabicigu xugum hadda la yaqaano salaf iyo saxaababa ka warqabaan buu inoo sheegayaayo wuxuu leeyaha la yaabin xadiidkan haddaad aragto asagoo la nasakhayo imaamu muslim wuxuu sidaa u yeelay wuxuu kuu tilmaamaya xadiidku inuu yahay mansuuq mansuuq yahay kamaa yansakhu اlqur'aanu bacduhu bacdan sida qur-aankuba barhki barh kale uu xukumkiisa u rafciyo waa mursal eh, eh, mursal weeye aan ahayn eh, mutasil aw musnad alimaam abu daawuudna wuxuu ku soo saaray aarka min hada alwaj min hada alwaj min hada ariiq fii kitaabihi almaraasiil ayuu ku soo saaraa laakiin wadaadka abulcalaa ah asagu wuxuu ka dhigay abulcalaa wadaadka la odhan jiray xayaan ibni cumayr xayaan ibni cumayr riwaayada muslim cafwan ninka la yidhah abu daawuud iyo muslimba abulcala waxay ka dhigeen abulcala yaziid bn cabdillahi bn shakhiir ama abu nacaym fii mustakhraji cala saxiix muslim isagu wuxuu ka dhigay xayaan ibni cumayr waa laba taabici oo labaduba la yidhahda abulcala marka riwaayada muslim iyo midda abu daawuud oo min hada alwajh in la xoojiyo ayaa sax ah haddiiba tarjiix jiro weeye haddii kale waxaan leenahay labada taabiciba waa ka sugan yahay xukumku iyo fatwadu waa ka sugan tahay waana masala usuuliya aynu israacina marka hore axaadiian isku baabka kadibna wixii markaa ku jira aynu tilmaano xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana gundar yacni moxamed bnu jacfar can shucbata bn اlxajaaj xa waxadaana moxamed bn muhanna wabnu bashaar moxamed bnu bashaar bundaar abaa bakr qaalaa waxay dheen wadaaddahaasi labada ee isu dambeeyey xadaanaa moxamed bnu jacfar oo haddee sheekhii hore abubakr bn abi sheekh wax ka qadanhaya aad ku soo marta qundarka ah xadaanaa shucba can ilxakam bni cutaybat alfaqih baa loo jeedaa can dakwaan abu saalix dakwaan asamaan can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi sal ly slam mara calaa rajulin nabigu wuxuu soo maray nin min alansaari ansaar ah fa arsala ilayhi waa u cidiroo iigu ayuu yidhi fakharaja ninka ansaareed baa soo baxay markay fariintu gaadhay wara'suhu yaqturu asagoo madaxiisu uu tifqahayo biyo uu ku qabaystay ay ka tifqahayaan faqaala nabigu wuxuu yihi calayh salaat wasalaam lacallanaa waxaa laga yaabaa acjalnaaka inaan ku soo dejinnayo hawshaade aan kaa soo boobsiinnay qaala wuxuu yihi nacam yaa rasuul allah nabi allow haa waa meelaha dadkan ilaahay ee aan aad isu ilaalina ku been sheegaan wey aad baa laskaga ilaaliya alxaafid mulaqin wuxuu yidhi si walbo ninkuu beenta iskaga ilaaliyo xiliya waxaa jira beentaad iska ilaalin karin xiliyaha ma idin sheega kulligiin hadda inaad samaysaan baa laga yaaba walcilmu cind allah ayib adoo sii seexanaya ama gamay baa lagu soo wici codkaada waxaa laga dareemayaa in xoogo hurdo lagaa toosiyey cafan sheekh show hurdaan kaa kici maya waan soo jeedaa baad leedahay sidaa maa ayib waa meelaha lasku gaado wey ay adag tahay tanoo kale hadda ninkii asagoo hawshaa ku jira loo yeedho leershow war waxbaad barakaynayso waanu kuu yeedhna maya okay weeye buu kuleeyahay maya caada weeye yani waa xilliyaha aan laga fiirsanin in eraygu ruux uu ka beesheega lakiin saxaaba hawshaa ma yaqaanaan nacam yaa rasuulalahi bay ley naba low haa waad isoo dejisay taayib nacam yaa rasuul allah qaala idaa ucjilta marka lagaa dedejiyo xaaskaada adoo galmoonaya aw aqxadta ama biyuhuba kaa iman waayaan ama biyuhuba kaa iman waayaan min quxuuط اlmaطari ayib markaad galmo samaysa laakiin biyuba aysan kaa iman falaa gusla calayka qabays waajib kuguma aha qabays waajib wa calayka alwuduu'u waysaa markaa ku saaranoo waajib kuga ah wa qaala bnu bashaar maxamed bashaar wuxuu yidhi asagu fii xadiiihi idaa ucjilta haddii lagu dejiyo ow uqxidta ama biyuhu kugu joogsaanoo kaa iman waayaan falaa gusla calayka wey wa calayka alwuduu waysaa ku saarane qabays laguma laha saasaa loo jeeda xadaana aburabiic الزahraaniyu wasmuhu sulaymaan ibnu daawuud alcatakiyu waa inaga soo maray qaala xadaana xamaad yacni ibnu zayd ibnu dirham albasri xadaana hishaam bni curwata xa waxadaana abu kurayb moxamed bn calaa wاllafdu lahu asagaa lafdigaynu sheegi doona iska leh xadaana abu mucaawiya moxamed bnu khaasim الdariir xadaana hishaam ibni curwata can abiihi curwat bni zubayr can abi ayuba alansaari wasmuhu khaalid ibnu zayd ibnu kulayb alansaari can ubay bni kacab alansaari radi allahu tacaala canhu ubay ibnu kacab miyaynu soo maray axaadiiiisa mise wuu inagu cusub yahay ubay ibnu kacab radi allahu tacaala canhu suubanaha wuxuu ka wariyaa suubanaha wuxuu ka wariyaa aqoaar xadii boqol xdan iyo afar xadiid ayuu nabiga ka wariyaa ubay ibnu kacab toban xadii buuna muslim ku toban xadii ayuu fii saxiixi muslim ku leeyahay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim saddex xadii oo ka mida tobankaas bimacnaa toddoba muslim la gooni noqday weeye so sidaa ma aha asagu wuxuu la gooni noqdaa afar xadii afar xadii ayuu la gooni noqdaa marka in eh, axaadiista uu saxeenka ubay ibnu kacab maxay noqdeen marka tobaniyo afar dhahaad tobaniyo afar toban xadii bay muslim uu ku fi saxiixi muslim toban xadii uu ku leeyahay tobanka xadii maxay isku waafaqoona isla wariyaan toddobo cafwan saddex bay isku waafaqaan muslim baa toddoba gooni laah bukhaari muxuu muslim la dheeryahay oo gooni ah adugu tobankii muslim ku jirtay ama ha lala wadaago ama keligii ha waxaad ku dartaa un afartii bukhaari afar iyo toban xadii fi saxiixayn intaasuu ku leeyahay nabigana boqol lixdan afar xadiis buu ka wariyaa wuxuu geeriyooday radia allahu tacala canhu labaatankii hijrada hijrada ayuu geeriyooday bacdu ahlicilmina maya toban iyo sagaalkii hijrada ayuu geeriyooday sheegaan qaybo kalena labaatan iyo saddex ayay sheegaan sida loo badan yahayna taarikhdu markay labaatan ahayd hijrada iyo saxaabigaa xijaabtay radia allahu tacaala canhu qaal wuxuu uhi saxaabigaa sa'altu rasuul allah rasuulka ilaahi baan weydiiyey sal ly wasalam can irajuli nin baan weydiiyey can xukmi rajul wey nin xukumkii baan weydiiyey yusiibu min almar'ati haweenayda u galmoonaya uma yugsilu kadibna noogaya ama daalayo ay biyuhu ka iman waayayaan ayb faqaala nabig wuxuu uhi yaqsilu waa iska dhaqahayaa maa asaabahu min almar'ati gabadha wixii ka gaadhay buu iska markaasuu weyse qaadan wayusalli wuuna tukanaya yaqsilu maa asaaba min almar'a yacni qoyaankii xubinka taranka ka soo gaadhay ayib ayuu markaasi iska maydhayaa uma yatawada'u weyse qaadan wayusallii waana tukanaya وxadثna محamed مثنى أbu muسى الbsري qال xadثna محamed بن جacفر غundر qال xadثna شhucب بن xajاaج عن هiشام بن curwة qال xadثnii أbي أbihi curwaة بن زubayr عن الmaliyi yani ninkii hodanka ah almaliy huwa اlhaniyu huwa اlhaniyu huna waxaa looga jeedaa hinihii maalka mee waa hina fi اlcilm can اlmaliyi can اlhaniyi fi اlcilmi wa fi الriwaayة واlxadiiث wey wuxuu ka warinayaa curwa xadiid ka qaadanaya can ilmaliyi caalimkii oo ka sii qaadanaya can ilmaliyi caalim kale yacni wuxuu u jeedaa biqowlihi اlmaliyi uu yidhi can ilmaliyi wuxuu u jeedaa abu ayuuba saasaa ii dhigan bacdu nusana aba ayuuba bay yay qorayaan saasaana wanaagsanoo de waa mafcuul ayib wuxuu u jeedaa eh, aba ayuuba can ubay bni kacab aba ayuub alansaari hadda waa saxaabi caalim ah oo ka sii qadanaya xadiidka saxaabi kaloo caalima ubay bnu kacab ah idan waa saxaabiyun can saxaabiyin caalimun can caalimin maliyin can maliyin inaad hadda fahanteen baan u malaynaya saasaa loo jeedaa can rasuuli اllahi sal lay wasalam annahu qaala waidaa uxila axadukum calaa maliyin iyo calaa maliyin soo kutub اlfiqi kuma garanaysaan iyo sunanka axaadiida ku marteen baab اlxawaala calaa maliyin iyo maliyin maxaa looga jeedaa haniyin idan waa hina fi اlcilmi ba hadda laga hadlaya can rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam annahu qaala wuxuu yidhi subanuhu fi rajuli ninkii fii xukmi rajuli yaati ahlahu xaaskiisa u tegaya uma laa yunzilu aan biyo dejinaynin qaala wuxuu idhi yaqsilu dakarahu xubinka tarankuu dhaqaya oo maydhaya wayatawada'u waana weyse qaadan weysadii salaada xadaana haaruun bn saciid alayliyu qaala xadaana bnu wahbin cabdullah ahbaranii camr bn xaari almisri can ibni shahaab muxamed ibni muslim xadaahu wuxuu u sheegay ibnu shahaab camr buu u sheegayaa ana aba salamata bn cabdiraxmaan xadaahu aba salma ayaa u sheegay ibnu shihaab can abi saciid bn khudri oga tabiyey xadiidka can اnabiyi sal lay slam annahu qaala subanu inuu yidhi inama almaau qabays wuxuu ka waajibaa uun min almaai biyo soo baxa وxadثnii زهير بن xرب وcبد بن حmayd زهير بن xرب أbu khayثمة النسائي cabd bn xumayd ibnu nasr alkasi alxaafid اlmusnid saaxib الtafsir qaala labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaana cabdالsamad ibn cabdاlwaari xa waxadaana cabdاlwaari ibn cabdisamad wlafdu lahu lafdiga aan sheegi doonnana waxaa iskala weeya cabdulwaari ma laha zuhayr iyo cabdibn xumayd midnaba qaala wuxuu ihi wadaadka cabdulwaari bn cabdisamad xadaanii abi aabbihi cabdisamad bn cabdilwaari oo sanadka hore kusoo marteen sanadka hore ad kusoo marteen can jaddi awowgey oo haddee cabdulwaari awowgiina waa cabdulwaari bnu saciid baa la yidhahdaa cabdulwaari bnu saciid bnu dakwaan ayaa la yidhaahdaa can xusayn bni dakwaan almucalim xusayn almucalim buu caan ku yahay laqabkaas almucalim aw almuadibna waa laska yidhahda nin caruurta iyo ummadda qur-aanka baruu ahaa can yaxya bn kaiir iyo adabkaba can yaxya bn kaiir aلطaa'i ahbaranii abu salma abu salma cabdiraxmaan baa ii warramay ana caطaa ibn yasaar alhilaali ahbara wuxuu ashaga abaa salama u sheegay ana zayd bn khaalid aljuhani abu طalxat alansaari zayd bn khaalid aljuhani waxaa lagu khaldaa abu ayuub abu ayub khaalidkaa horeeya khaalid ibnu zayd weeye abu ayub waa khaalid ibnu zayd ninkaana waa zayd ibnu khaalid aljuhani abu alxat almadani baa lda waa wadaad kale oo asaguna reer juhaynoo saxaabi ah u sheegay cataa u sheegay annahu asagu zayd ibnu khaalid aljuhani ah sa'ala cumaan ibnu cafaan inuu weydiiyey oo su'aal weydiiyey qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ara'ayta bal ka waran idaa jaamaca arajulu imra'atah ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo walam yumni biyana aysan ka imanin maxaa tala ah oo xugmoo laga rabaa maqabaysba waajib ku ah qaala cumaan bn cafaan wuxuu radi allahu tacala canhu ardaa yatawada'u oo weyse sida uu weysada cafan sida uu salaadda ugu weyse kale wayaqsilu dakara xubinka tarankana waa maydhaya qaala cumaan wuxuu ihi samictu min rasuulilah waxaan ka maqlay xadiidkan kuu sheegay xukumka asagaa suubanahan ka maqlay waxaanugu aan jeebkayga kala imanaya ma aha waxadaana cabdulwaari bn cabdisamad qaala xadaanii abi abihood cabdisamad cabdulwaari waa inagii soo maraynay mar dhoweyd can jaddi awowgey buu ka tabanaya aabbahay aabbahay baa awowgey ka warinaya cabdulwaari awowgiina waynu soo marray waa cabdulwaari ibnu saciid ibnu dakwaan can xusayn xusein mucalim xusein ibnu dakwaan almucalim haddaynu soo maraynay qaala lii yaxya bay ka dhigantay qaala yaya yaya ibnu saciid yaxya ibnu kaiir wey yaxya ibnu kaiir aطaa'i wuxuu igu yidhi haddaan xusayn ahay wa ahbaranii waxaa kaloo ii warramay abu slm bn cabdiraxmaan ana curwata bna zubayr ahbarah ana aba ayuba alansaari khaalid bn zayd ahbara wuxuu u sheegay asaga curwa ah annahu asaga aba ayuba samica dalika min rasuuli اllah arinka asaga inuu nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam idan abu ayub horaan baynu soo mar ubay ibnu kacab wax ka qaadanaya hadda laakiin isagaa tood xadiidka u warinaya isagu marka nabiga xadii buu ka wariya isaga abu ayuub ah zayd ibnu cafwan khaalid ibnu zayd ibnu kulayb alansaari min bani najaar asagu xadii ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka tabiyaa muslim wuxuu ku leeyahay xadii waynu soo maray ila tahay asaga waynu soo maray laakiin marka horeynu soo maraynay maanan sheegin baan u malaynaya ariiqadii horen ku soconay ee in lagu gaabsado saxaabigu inta xadii uu ku leeyahy keliya muslim inaana ku soo maraan filaya xadii buu nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam labiyo toban xadiidna muslim buu ku leeyahay asaga iyo bukhaari waxay isku waafaqeen toddoba xadii bukhaarina wuxuu la gooni noqdaa hal xadii haddaba meeqay noqotay intuu ku leeyahay fi saxiixayn saddex iyo toban xadii wuxuu geeriyooday saxaabigu waa inaga soo marra isagoo qaazi ah waxaana lagu xabaalay qustantiniya sanadku hijrada markay ahayd konton iyo labadii waynu soo maray radi allahu tacala canhu arda baabkan marka axaadiita ku timid xukumka ku jira hadda waa cinda jumhuur ahlicilmi waa xukun mansuukha waa xukun mansuukha xukumkii horeeyey wuxuu ahaa inama almaau min almaa qabiis wuxuu ka waajibaa mani timaada keliya ayib saa macnahiisa waxaa kaloo kusoo maray xaadii ummu sulaym ummu salm caaisha nabi allow hadduu qofku riyoodo kadibna uu arkay inuu galmoonayo maxaa laga rabaa nabigu wuxuu kiisoo yidhi qabays baa waajibka idaa ra'at ilmaa marka xukumka qabayska in lagu xidho wujuubkiisa biyo oo la arkay iyo mani timaada rag iyo dumarba xugum horeeyey buu ahaa xugum horeeyey ayuu ahaa jumhuur ahlicilmina marka sidaasay ku tageen markaynu soo khulaasayno xadadka xadadka waajibiya qabayska cinda ahli اlcilmi nusuustuna sheegtay waa aar afar laba waynu soo maray oo xayd iyo nifaas xayd iyo nifaas xayd iyo nifaas waxay waajibiyaan qabays waajiba waana xadad abara xadad akbara weeyaan ayib marka xaydku asagoo dee murankiisu iyo hadalkiisu waynu soo hormarina amaa nifaasku sida loo badan yahay waa kal xayd axkaamtoo dhanba xaydku kala mid yahay xaydka ayuu kala mid yahay oo yuu la wadaaga axkaamta masaa'il yar oo istinaa'ada waa jiraan laakiin alxaydu annifaasu waa kalxaydi annifaasu waa kalxayd ayb khilaafaad yaryaroo gabadho hadday umusho ayadoo dhiigna ka imanin qabiis mawaajib buu ku yahay misemay waa iska jira oo nifaasku maxayd buu la mid yahay mise mani soo baxday boo la tooyahay khilaaf ku salaysan ayaa masaailka qaarkood laga soo reebaa ama waxay dhashay gabadhi way umushay wax dhiiga kama imanin wax dhacaana kama imanin ilmo unbaa ka soo baxay qole waxay dhahdeen wax qabayso laga raba ma jira leanno nifaasku waxaad lahaydeen waa xayd buu la mid yahay xaydna dhiig haddaan la arag gabadha waxba looma haysto gabadhu marba hadday umusho waxay dhaheen wadaadda qabays baa laga rabaa haddii dhacaan laga waayo oo xayd laga waaye ilmahan soo baxay waa mani adkaatoo weynaatay marka laftigiisa qabiis buu waajibinaya wadaadana halkaasay ka wareega almuhim tafsiilka badaco lagu mashquuli maaye xayd iyo nifaas waxay waajibiyaan qabays xadid akbaro weeye qabays baa ka waajibaya ka labaad waa galmo aad samayso adoon biyo kaa imanin cafan ka saddexaad ka saddexaad waa galmo aad samayso adoon biyo kaa imanin rag iyo dumarba hadday galmo sameeyaan biyona aan ka imanin qabays baa waajib ku ah ida iltaqa alkhitaanaan daa jalasa bayna shucaabi aarbac iyo axaadiita lamidna loo daliishanaya faqad wajaba alquslu midka afraadee u dambeeya waa markay biyo yimaadaan ama galmaha ku yimaadeen ama riyaha ku yimaadeen ama dadka qaarkiid ee dhaqanka xun gacanha saga keeneen ama idibdaro kale ha ku yimaadeen aday ku taallaan marba hadday biyo yimaadaan galme iyo khayrkeedba waxaa weeye qabays ayaa markaa waajibaya afartaas sabab baa loo yaqaanaa asbaabu alxadai alakbar qabayska jumcada u waajiba ama meelo kale ku yimaada had asagoo xadad ma ah waa aadaab kale iyo axkaam kale weeye waxaynu ka hadlaynay waa xadad اlakbar asbaabtiisu waa afartaas afartaa w alxaydu wاlnifaasu wakhuruuj اlmaniyi wاljimac wاljimac afartaas wey ayb qaybtii marka ahayd biyihii ayuu xadiidkan khuseeyaa xadiidkan ubay iyo ka abu ayub alansaari midka cumaan la weydiiyey meeqa xadiid buu meesha ku sheegay imaamku xadiiu ubay bnu kacab iyo xadiiu abi ayub alansaari iyo xadiiu abi saciid alkhudri iyo xadiiu cumaan bn cafaan axaadiida dhowrka oo dhan waxay ku dul wareegayaan halkii sabab ee ahaa halkii sabab ee ahaa khuruuj اlmaniy khuruuj اlmaniy asbaabta afarteed mid ka mid a khuruuj اlmaniy iyo hawsha dhanba ay ku saabsan tahay qaybtan ku saabsan haddaynu maraynay qaybtan eh, ku saabsan qaabkay u deliishanayaan marka loo deliishanayana waxaa weye inama almaau min alma inama almaau min almaa khilaafka ku jiraay eh, qolyaha qaba qolyaha qaba eh, weli mansuukhma oo xukumku waa shaqaynaya qolyaha qabaa jira saxaabada qaarkood baa sidaa ku taga oon badnay taabiciin oo acmash ka yahay iyo abu salim cabdiraxmaan baa sidaa ku tegay xagga fuqahada dambe ee qarnigii saddexaad iyo labaad ah ee abu daawuud macali adaahiri iyo qayb daahiriyada ka mida ah ku tegey zaydiyada shiicada qaybo ka mida ah ku tegey khilaaf qadiima oo daciifa jira fi saxaaba saxaabada gudahooda taabiciinta qayb ka mida ah, waaweyn qaybo ka marka laakiin waa khilaaf daciifa khilaaf daciifa weeye oo khilaafsan ibn cabdilbar iyo ibn carabi iyo wadaaddo dambe oo nawowi ka yahay iyo kulli waxay leeyihin khilaafka hore ee saabiq ahaa waa baaba'ay ijmac guntamay ijmac danbaa guntamay waana masalo usuuliyo dhib badan oo la yidhaahdo hadduu khilaaf horeeyey ijmac dambeeyey ma rafcin karaa oo burin karaa mise waa maya sawaabkuna waxaa weye ma burin karo lianna almadaahiba laa tamuutu bimowti asxaabiha madaahibtu kuma dhimato kuma baaba'do axadkii lahaa ama qabay inuu dhintay imaamu waa horu geeriyooda madhabkiisina waa nool yahay waa la daraasaynayaa saxaabo badan waxay qabeen waa dhintaan ayagii madhabkoodan amminka waa la sheegaa idan qowlku waxba dhihi maysi waa buraye waxaad tidhaahdaa waa qowl laga xoog badanoo daciifa adiladoo dhan baana ka soo horjeeda idan waa ra'yi e, fiqi ah oon tabar badnayn ra'yi fiqi oon tabar badnayn <clears throat> qaybta marka uu tilmaamay wadaadkan e, abulcalaa abulcalaa ibnu shakhiir uu tilmaamay oo naskhiga ah nasriga marka habeen dambe insha allahu tacala axkaamtiisi iyo isaga tacriifkiisi iyo ila waxaan gaari doonaa axaadiitii nasakhaysay howlahan oo dhan baa iman doonta ayaa iman doonta marka kadibna waxaa iman doona haddana in laga weyse qaato wixii dab la saaray oo haddana la nasakhahayo marka kaa dab la saaray nasakhiisa markaynu marayna insha allahu tacala wixii markaa faahfaahina ee meesha ku jira aanu gelaynaa almuhim qur-aanku inuu is nasakhi karo muran ma laha sunno inay sunno nasakhi kartana muran ma khilaafku wuxuu ku jiraa marka qur iyo sunno la iska soo horjeedsadaan markaana hal wejna waa mujmac halna waa mukhtalaf qur-aanka isku awood waa isla egyahay walba marka waa isnasakhi karaa axaadiituna ayagu waa isku jinsi waa isku baaba waa isnasakhi karaan ayaguna hal khilaaf baa ku jiro xadiidka mutawaatirkaa ma la nasakhi karaa ma lagu nasakhi karaa xadiid aaxaada khilaaf baa ku jira xagga qur-aankana waxaa weeyaan xadiid axaada ah ma lagu nasakhi karaa qur-aan bal xataa isagoo mutawaatira qur-aan ma lagu nasakhi karaa muran baa ka taga cinda imaam shaafici marka aduu waxaa weeye in xadiid xadiid lagu nasakho axaad ah waa masala ijmaaciya in mutawaatir mutawaatir lagu nasakho waa masala ijmaaciya in qur-aan qur-aan lagu nasakho waa masala ijmaaciya maxaa soo hadhay in xadiiiyo qur-aan layska horkeeno waa khilaaf xadiid mutawaatiro iyo mid axaadana waa khilaaf marka inahaas waa iman doonaa insha allahu tacaala waxba kusii mashquuli mayno qaybtan dambe ku saabsan yaksulu maa asaabahu min almar'a waxaa daliishada wadaadaha qaba dhacaanka iyo qoyaanka dumarka xubankooda ka yimaada waa nijaaso oo in laska dhiqaa waajiba nimanka qabaa daliishada waa bacdu shaaficiya ra'yu ljumhuurna cinda shaaficiya waxaa weeye inuu daahir yahay yaqsilu maasa ila nabigu waa la weydiiye nabi allow nin xaaskiisa u galmooday kadibna ambiye ka imanin oo nooga amadaalay maxaa saaran maada yajib calayh yaqsilu maa asaabahu min almar'a uma yatawada wayusalli idan yani sariix kumaaha inuu nijaaso yahay xugum madax bannaan inuu yaho waa ujuub madax bannaan yaa laga yaabaa sidaan biyo inaad qabaysiso waajib kuugu ahayn ee waxa waajibkuga inaad istijaysotood xubinka taranka dhaqdo kadibna aad weyse qaato tukato yacni nimanna halkaasay ka baxeen sabaabku nimanka qaba inuusan waajib ahayn caafow nijaaso ahayn ee hasligaa waxay ku xambaarayaan haslu istixbaab istixbaab iyo nadmi weeye adilada kaleana tustay leeyihiin iyo dhaqankii saxaabada iyo suubanahaba calayhi salaatu wasalaam xaraj iyo mashaqaana ku jirta in la yidhahda gabadha wixii dhacaana markaa ka yimaada adooma ataa biyo kaa imanin nijaaso wey waa lagu baaba'ayaa waxaa weeye firaashkii dhulkii sariirihii oo dhan baa hallaabaya marka waxaa weeye meeshaasi culays baa ka jira ee ra'yiga marka jumhuurta ayaa roon baad moodaa xagga dhaqanka muslimiinta u dhaamo u roon <clears throat> baabu naskhi ilmaai min alma naskhi ilmaai min alma marka axaadiidta ay saxaabada wariyeen waxaa weeye inay mansuukho tahay ayuu imaamku soo hormariyay tartiibka anuqaabka hadda xadiidku igu dhigan yihiin kutubtiina badankood inay khilaafsan yihin baa laga yaabaa sidaa doontaan idinku iskugu aadista baabu naskhi almaau min alma qamiis wuxuu ka waajibaa mani timaada in la nasakhay oo la bedelay ayuu baab yahay wa wujuubi اlghusli biiltiqaa'i اlkhitaanayn iyo in qabaysku uu ku waajibayo hadday labada gudniin kulmaan bimacnaa ay galma timaado xubinka taranka ragga qaybta hore ay gudaha dumarka ay tagto ayb naiga naskigu wuxuu ka imanayaa way ku caddahay hawshan ayadaa hawshan way ku caddahay ayib haddaad doonto waxaad odhanaysaa naskhi bayaan la marine xadiidkii hore mafhuumkiisi baa la buriyey isagoo dhan lama nasakhin waxaa la nasakhay mafhuumkiisi mafhuumka la qaadana laftirkiisu waa xukm la rafciye waa naskhi maxaan oga jeednaa xadiidka haddaad soo marteene min xadiid abi saciid wa xadiii ubay bni kacab wa xadiii cuثmaan bni cafaan wa xadiii abi ayub alansaari afartaa xadiid oo isku macno ah ayaad soo marteen afartu waxay sheegayeen inama almaau min alma inama almaau min almaai mantuuq iyo mafhuum baa ku jira raggiinni waraqaadka soo akhristay waad fahmaysaan baan u malayn haddaan af soomaaliyeeyo xadiidku wuxuu ku cad yahay in qabays uu ka waajibo biyo soo baxay keliya inama almaau ay inama wujuubu اlghusli min almaai min khuruuji اlmaniy waa lafdigiisaa tusaya dalaalata lafdin calaa macnaahu dalaala allugawiya alwadciya asariixa almutaabiqa waxay tilmaamaysaa in qabays uu ka waajiba keliya markay biyo yimaadaan xasriga marka inamaada ku jira ee la koobay leeya qabays wuxuu un ka waajibaa qabays wuxuun ka waajibaa oo keliya inay biyo kaa yimaadaan waxaa laga fahmayaa min baabi mafhuumi almukhaalafa waxaa laga fahmayaa wax aan ka ahayn biyo soo baxa ma waajibiyo baa laga fahmay haada marka nafyigaa dambe waa mafhuum mukhaalaa in biyuhu qabays waajibiyaanna waa mantuuqu nas waa mantuuq waxaan biyo soo bixid ka ahayn inuusan qabays waajibinayninna waa mafhuum ee mantuuq sariixa ma ah haddaba mafhuumkaasi iyo waxaa iska hor xadiidka caaishiya xadiidka soo socda mantuuqooda mantuuqoodaas iska hor imanaya oo maxaa iman doona haddii ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alquslu ida jalasa bayna shucabihi اlarbac uma jahadaha faqad wajaba alquslu ida jaawaza alkhitaanu alkhitaan faqad wajaba alquslu sunankaad ku soo marteen xadiidkan mantuuqiisa cad waa maxay mantuuqiisa waxaa weeye marba hadday galma timaado anzala aw lam yunzil wajaba alquslu galma haddaad la timaado biyo ha yimaadeen ama aysan imanin qabays baa waajibay wey inama almaau min almana muxuu soo yidhi mafhuumkiisii waxaa laga fahmay haddaan biyo imanin qabays ma waajibayo kanna muxuu yidhi galma hadday dhacdo ama biyo ha yimaadeen ama aysan imanin qabays baa waajibay idan mafhuumkii inama almaau min almaai ayaa wuxuu mucaaradayaa mantuuqa xadiidka ida ltaqa alkhitaanaan haddaba wاlmantuuqu muqadamun cala اlmafhuum mantuuqa xadiidka caaishiya xadiidka lamidka ah ayaa laga hormarinayaa mafhuumkii xadiidkii ubayi iyo abi saciid iyo cuثmaan iyo abu ayub alansaari mafhuumkiis laga hor idan waa taqdiimu mantuuqin calى mafhuumin macnahaasa marka meesha ku jira ayb marka haddaad tidhahdo marka naskhiba ma yaallo axaadiisa waanu jamcinaynaa wadaaddaa maray culaysba ma laha laakiin naskigii mafhuumkii naskiga loo yaqaana waynu gaari doonnaay macno walboo la rafciyo ama la qayday salafka ku idlaaqaan mansuukh iyo naski naskigii marka aad taqaaneen fi lusuul marka ayagu uma jeedaan haddii iihaam ama taqyiid ama takhsiis ama xataa mujmal la caddeeyo isna iska yidhaahdaan taa waynu gaari doonnaa insha allahu tacala marka sidaa u fahma sidaa u fahma marka ninkii xadiidka xataa inuu mansuuq yahay diide yidhi waa sugan yahay oo waa muxkam yidhi daliilka uu daliishaday xadiidkaas waa daciif waa dilaala daciifa maxaa yeelay waa mafhuumun muqaabila mantuuqin xataa haddaan kuu dayno inama almaau min almaa'i inuu yahay xadiid muxkamo oo mutqano oon la nasakhin inaad ku dhagtaay macnaheed waxaa weeye daliil laga xoog badan yahay baad ku dhagtay xaggana ma adan ka fiirsanin maadkaad wa ku dhisayso xadaanii zuhayr bn xarbin wa abu hasan almismaciyu abi hasan almasmc waan soo marna magaciisa mxuu ahaa malik bn cabdilwaaxid ayb xaa waxadaanaahu waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey muxamed bn muana wabnu bashaar qaaluu jamaacada waxay yidhaahdeen xadaanaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi aabiha dee waa kuma hishaam bn cabdilahi dastiwaai can qataada bnu dacaamat asaduusi wa maطr ibnu طahmaan alwaraaq maطr alwaraaq baa loo yaqaanaa masaaxiftu qori jir nin far fiican oo aad kutubta iyo masaaxifta u qoray hadda koobi waagaa ma jirin wax daabacana lama heli jirin waa la guurin jiray minguuris farguriba wax lagu qoran jiray marka waraaq saasaa loo yidhi kaana yuwariqu an yaktubu almasaaxifa ayib wاlkutub wamaطr ibnu طahmaan alwaraaq can اlxasan ibn abi اlxasan albasri can abi raaficin can abi hurata radi allahu tacaala can ana nabiy sal l slm nabiga ilaahay abu raaficna waynu soo marray inuu yahay nufay magaciisu dhowr goor baynu soo marray nufay almadani ninkii la odhan jiray ayib can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nabiy lah sl slam qaala nabiga ilahi wuxuu yidhi idaa jalasa hadduu fadhiista ninka ragga ah bayna shucabiha alarbac laamaheeda afarta ah yacni labada lugood iyo labada gacmood wadaaddaa ku fasiray dhudhummada iyo buudyahan wadaaddaa ku fasiray waa kinaaya can iljimaac nabigu wuxuu sarbeebayaa oo afka ka duwayaa oo carabka uusan ku dhufanaynin galmo galmo idaa jalasa bayna shucabi alarbac uma jahadaha kadibna u galmoodo aljahdu waa ismu min asmaء اljimaaci wاlwaطi wالnikax cinda bacd ahli اlcilm khaطaabi baa soo guuriyey can ibn اlacraabi allugawi buu ka soo guuriya saasaa ugu ron maxaa yeele uma jahadaha macnaheeda kale oo dhan waa lagu rafaadaya waa lagu rafaday uma jahada ay jaamacaha ayib ayaa ka wanaagsan mar abu sulaymaan xamd bnu sulaymaan waa imaamhum fi اlluga wa fi اlfiqhi wاlxadiiث waa xuja ninka uu ka sogay ibn اlcraabina waa imaam min amat اlluga idan mukhaalifna ma jiro inka hawsha ayada ah waana macnaha ugu munaasabsan xadidka in lagu fasiraa ida jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabiha alarbac afarteeda lamood uu kala dhex fadhiisto uma jahadahaa kadibna haweenaydii uu u galmoodo faqad wajaba calayhi اlghuslu qabays baa ku waajibay uma jahadaha uu dhibo yay dhihi jireen meesha dhib ma yaallo oo raaxa taalla insaa ahayn haye ma dhib baa yaalla meesha mise hawl kalaa taalla ayib uma jahadaha almihim u dadaala iska dhe haddaad doonto wadaadda dadaal iyo mashaqe iyo nin dadaalay dadaalka shardi ma aha mar haddaad gabadha u galmatay waxaa weeye qabiisku waa waajibay haddaad doonta ha dadaalin oo hurdaba ha ku hayso oo hahaamsaday ku taalla faqad wajaba alqusl intaa waa kaftan jahadaha ku daa uma jaamacaha maqliga ibnacraabi ku daa faqad wajaba calayhi lquslu qabays baa ku waajibay wa fii xadiii marin marin ibnu tahmaan alwaraaq xadiikiisa waxaa ku jira riwaayadiisa loo jeedaay wain lam yunzil yuusan biyaba ka imanin wain lam yunzil qaala zuhayr min baynihim zuhayr ibn xarbin wuxuu yidhi oo abu hasan almismacina uusan sheegin moxamed muanana uusan sheegin ibnu bashaarna uusan sheegin bayna ashcubiha alarbac ida jalasa bayna shucabiha shucab waa jamcu shubatin jamcu shucbatin wey marka shucab la jamcinayo ayb alimaanu bidcun wasabcuuna shucba marka la jamcinhayana shucab lagu jamciya macnihi hore isagu waa kan marka ashcub haddii la jamcinhayo mufradkeedu waa hicb hicb waa mufradkeedu jamceeduna waa ashcub marka iyada idaa jalasa bayna ashcubiha alarbac laamaheedii afarta ahaa yani jamacunbaa waxaa kala duwan siiqadiisii iyo mufradkiisa uu ka imanayay waana isku macno waan kinaaya can اljuluusi bayn اlfakhidayn baa loo jeedaa intaa un weeye faqad wajaba اlغuslu qabays baa waajiba hadduu fadhiisto nabigu waaba iطlaaqayba intan dambe wain lam yunzil way un kuusii caddaysay way kuusii caddaysa mooye inta horaaba kugu filan in xadiidkii hore ay ka hor timaado xadaثna moxamed ibn camr ibn cabaad ibn jabala alcatakiyu xadaثna moxamed ibn abi cadiy wasmu moxamed ibn ibrahim ibn ibrahim ibn abi cadiy xaa xadaثna mxamed muثنى abu muسى الbsri xadaثanii wahb ibn jariir ibn xaazim alأsdi kilaahumaa labadooduba kilaahumaa waa ibn abi cadiy iyo iyo wahb ibn jariir can shucbata can qataada bihada اlisnaadi isnaadkaa inuu soo mar dhowayto iyo milahu kale ku wariyey hayra hase yeeshee ana fii xadiiثi shucbata xadiidka shucba waxaa ku jira uma اjtahada uu dadaalo uma ijtahada uu dadaalo galmada ku dadaalo walam yaqul ma odhan shucbe wain lam yunzil muusan dhihin maxaa yeelay <clears throat> riwaayada hore can wa maطar bay ahayd can ilxasan baynu soo marka shucbaan sheegin way can qataada aan ka sheegin wain lam yunzil aan warinin marka wain lam yunzil inay fiican tahay oo weliba raafican liahaam tahay buu imaamku u hormariyey iyadoo min xayu sanad sanadkan dambe shucba uu ka xoog badan yahay sidaasuu imaamku yeelaa isagu xadaana muxamed muan qaala xadaana muxamed bn cabdilah maxamed bn cabdilah bn muana waa wiiluu awow u yahay anas bnu malik maxamed bn cabdilah ibn muana ibn cabdilah ibni anas ibn malik alansaari waa maxamed bn abdilah alansari buu caan ku yahay xadaana hisham bn xasan alqurdusi اlbasri xadaana xumayd bn hilaal albasri can abi burdata caamir bn cabdillahi bni qays kunyadiisuu caan ku yahay waa wiilu abu saciid abu muusa dhalay cafwa can abi muusa alashcari cabdillahi bni qays abi muusa waynu soo maray xadiisu sooma asagu waynu soo maray xaaw xadaana moxamed muana qaala xadaana cabdulacla cabdulacla bn cabdilacla asaami halkaa abdu cbdilacla u dhaco oon la macrifaynin bimacnaa aan la nisbaynin loo abtirinin waa cabdulaclaa ibn cabdilacla asaami weeyaan wa hada xadiiuhu kan aan sheegi doonno waa lafdigiis lafdigiisi baynu sheegi muxuu yidhi xadaana hishaam bn curwata ila laba sanad buu sheekhu keenay cafwan xadaana hishaam ayaa noo warramay hishaam bn xasaanki haddaad soo marteen wey can xumayd bni hilaal wuxuu yidhi marka qaala qaa'ilku waa cabdulacla cabdulaclaa wey qaala cabdulaclaa wuxuu yidhi walaa aclamhu ila can abi burdata ma ogi xadiidku inuu ka soconayo ka yimid un mooyeen can abi burda yacni waxaan filayaa weeye oo malahigu u badan yahay abu burda in aan xadiid ka waranay can abi muusa alashcari qaala abu muusa wuxuu yidhi ikhtalafa fii dalika arrinkaa waxaa isku khilaafay rahtun min almuhaajiriin walansaar jamaaco muhaajiriin ansaara ayaa isku khilaafay hadday galma dhacdo biyana aysan imanin qabays ma waajiba mise maya ayay isku maandhaafeen saxaabada ayada ah masaa'ilka bay cilmigeeba ka niqaashaya ikhtalafa fi dalika ay fii wujuubi اlghusli maca cadami اlinzaali baa loo jeeda ayb rahatun jamaaco min almuhaajiriin walansaar faqaala alansaariyuuna ansaar waxay yidhaahdeen laa yajib alquslu maxaa yeele hawshaas dadkay qafatay baa ansaar ahaa labada nin la soo dedejiye ee nabigu yidhi qabays la ydinkama rabe ordaya weysaysta oo tukada wixii ididhacaananaya qoyaanana iska dhaqa ansaar bay ahaayeen xogtii baa marka ku dhex faaftay fil ansaar muhaajiriinu xugum gooni ah oo hoose oo ansaaraysan hayninoo ummahaadka ay ka wariyeen iyo suubanaha ayay hayeen marka fooddaa la iskeliy xogtaasaa soo gaadhay faqaala alansaariyuuna ree ansaar waxay yidhaahdeen laa yajibu alquslu qabays ma waajibo qabays ilaa min addafqi biyo booda mooyee aw min almaa'i waa shaku raawi aw min almaa'i ay min almaniy yacnii inay biyo yimaadaan ama manetimaado mooyeen qabays waajibi maayo wa qaala almuhaajiruun muhaajiriin waxay yidhaahdeen bal idaa khaalaa faqad wajaba alqaslu bal idaa khaalata faqad wajaba alguslu marba hadduu gabadha dheeho bimacnaa u galmoodo biyubaysan imanine faqad wajaba algusl yacni masla ijmaaciya masla ijmaaciya wa masla mukhtalafa ijmaacu waa maxay been alansaar walmuhaajiriin biyo hadday yimaadaan qabays waa waajib maxaa la isku hayaa hadday galmo dhacdo biyana aysan imanin ayb ثaaniya xadiidkan hadda aynu marayno wuu ka khaasan yahay min jamiic اlwujuh min jamiic اlwujuh wuxuu ka khaasan yahay xadiidka hore buu ka khaasan yahay maxaa y inama almaau min almaa'i maxaa soo gelayey biyo bannaankaaga yimid waxaa soo gelayey kuwo hurdo kaaga yimid waxaa soo gelayey kuwo galma kaaga yimid intaaso dhan baa hawsha ku jirtay kan laakiin waa maxay hawl khaasa oo galma ah marba xubin tara xubin tara hadduu la kulmo waxaa weeye qabiis baa waajibay bal idaa khaalaa marba hadduu gabadha dheehabay yidhaahdeen faqad wajaba alquslu maydhi waajibay qaala wuxuu yidhi raawigii qaala abu muusa idan waa wiilkiisi soo ma ahayn ciddi wax ka warnaysa abu burda caamir qaala abu muusa wuxuu yidhi marka fa ana ashfiikum anaa idinka daaweyn buu min daalika arrinkaas ila waa ismaan dhaafteen meel buu maray aniga ii daaya anaa hawshaasi dabagalahaye baxsi khaas ah anaa ku qaadanaya buu baaritaan gooni ah maydaani ah hawsha aniga iga dambeeya faqumtu waan istaagay bur waan dhaqaaqay fasta'dantu calaa caaisha hooyadan caaishaan idan weydiisan aan u soo galo faudina lii waa lay fasax dadka la jooga baa soo gal way ii fasaxday faqultu lah waxaan ku idhi yaa ummaa hooyoy aw yaa umma almu'miniin muminiinta hooyadeeday inii uriiddu waxaan rabaa inaan ku weyddiiyo an asalaka inaan ku weydiiyo can shayin can xukmi shay shay xukumkii baan rabaa inaan ku weyddiiyo nii astayiikii waana kaa xishoon buui hawl yar qalafsan weeye oo dumar iyo rageedu weeye adna wax weeye lagala sariigto ayaan rabaa inaan ku weydiiyo lagana maarmi maayo oo mas'aladu haweenkii suubanahan looga maarmayni wy nii anigu astayiikii waana kaa xishoonaya faqaal hooyadan waxay tihi caaisho fiqigeeda u fiirso laa tastaxyi ha ka xishoonin an tas'alanii inaad weydiiso camaa kunta saa'ilan canhu ummaka allatii waladatka waxay tidhaa ka xishoon inaad weydiiso wixii aad weydiin lahayd hooyadii ku dhashay ee ku foolatay tii ku foolatay ma weydiin lahayd haa tii ku foolatay anaa ka xaq badan marka meelaha kale laga eego anaa kaaga xurmo weyn soo daaweeye ayib laa tastaxyi ha ka xishoonni an tas'alanii inaad weydiiso camaa shay xaggii kuntaad ahayd saa'ila mid weydiina canhu xaggiisa ummaka hooyada allatii taasoo waladadka ku foolatay fa inamaa ana ummuka hooyadaa baan ahay ayib fi اlxurmati laa xuquuqda waajibka iyo biilka iyo howlaha ma ee xurmada kalea laga hadlaaya iyo taxriimka abadigaa iyo howlaha la halmaala hooyada ridaac oo kale waxay hooye kugu tahay xagga maxramiyada iyo xurmat اlmusaahara iyo howlahaas bay kugu tahay laakiin biilla kuguma laha waajiba dhaxlina mayso kuna dhaxli mayso ayib hooyadeedna waa dhanka baabkaasay gelaysa waa wixii loo yaqaanay tabciid اlaxkaam qaacidatu tabciid axkaam bay hoos tegaysaa hooyada marka waa umun min jihatin waana hayru umin min jah caaisho waa hooyo dhan marka laga eego dhanna hooye ma aha ayib oo hooye hadday tahay biilkeeda waajib kugu noqon lahaa markaad dhimatana way ku dhaxay lahayd aduguna waa dhaxay lahayd yacni qaacida tabciid alaxkaam baa layidhaha axkaamta in la kala duwo liikhtilaafi almanaatayn yacni laba asal ayaa maalan farca kala jeedanaysa asal walba xukumkiisi baa farca wax laga siinaya in badanna qaacida waan soo sharxay baan umalaynaya iguma soo celcelin kartaa markay isqabteen sacd bin waqaas iyo cabdi bnu zamca ay isku qabteen wiilkii ay addoontii dhashay zamca dhashay nabigu wuxuu uhi alayh salaatu wasalaam eh, huwa laka ya cabdi bnu zamca cabdi bnu zamca wiilkan aduu koo dhasho idinkaa iskale waa walaalka sawda oo nabiga xaaskii wuxuu ihi ixtajibi minhu ya sawda sawda kana xijaaba waana walaalkeedu la soco hadda nabigu wuxuu arkay wiilku inuu u eg yahay xagga muuqaalka iyo suuradda wuxuu u eg yahay sacd bin waqaas walaalkii cumaar u egyahay ayib mar hadduu asaga aad u eg yahay biyihiisi inuu yahay baa muuqanaysa wlwaladu lilfiraash ilmana waxaa la raaciyaa meherka iyo nagaaxu ku dhashay baa la raaciyaa walcaahiru walcaahir alxajaru aw ilahlabu ha iska tago marka axkaantii buu nabigu kala baray wuxuu idhi waa waa waa ina zamc xagga nasabka iyo dhaxalka ina zamcana ma aha xagga ka xijaabashada iyo khalwada waxtajibi minhu ya sawda tabciid اlaxkaam nabigaa laga bartay calayh الsalaaة wasalaam ayib yuhuudiya nasaaradu qayb waxay la xugum yihiin xagga muslimiinta oo gowracodiyo guurkooda soo sidaa maaha qaybna gaalada waaweyn bay la socdaan tanna waa sida oo kale hooyadaabaana waxay oga jeeda hooyadeen hee slku badankood maxay idhaahdeen ilmaha aan qaan gaadhin sabiga mumayiska toban jir labayo toban jir sideed jir la garaacahaye ee salaadda tukanhaye ee salaadaha ummadda tujin kare ee noo aadaamahaye hadduu gaalnima ku dhaca ma xoog may dheheen slku waxay dhaheen waa gaal laakiin lama dili kara ilaa uu biyo duuliyo maxay u jeedaan fiqiga inaad fahantaan baa la rabaa waa tabciid اlaxkaam axkaamtiiba wuxuu ku dhacay waa gaalnimo caqli maa leeyahay ilaahay khayrkiibuu caabuday su u asagoo yarbuu hooyadii iyo sanam u sujuuda arki jir tii ku tegey waa inoo aadaamaa casar buu tukadanaa sanamkii buu usoo sujuudaa hawshi baa lagu ogaaday maxaan leenahay hadda muxuu yahay asagu hadda ninkan waa wiilkan kurayga ee xukumkiisu muxuu yahay kaafirun mushrik ma bismilaynaynaa maxaa rufica alqalam can alaa xataa yabluqa ilaa uu qaan gaadho la dili maayo markuu qaan gaadhan u yeedhin waxaan leey kaalay shan sano ka hor ayaa sanam hebel lagaa kari waayo ma ka toobadkeenee mise wirix wey hawshaada hadduu toobadkeeno faraha laga qaadaya waa qaacid tabciid alaxkaam tabciid alaxkaam ayma dacwa najdiyaa sameeye sheekhulislaam ibnu taymiyaa sameeya ayma dacwa najdiya maxay yidhaahdeen ninka jaahilka caamayga waxba kala gerina awliyada iyo alla ahluqaabuurka tuugaya baryahaya waa muslim lama dhahihi kara yidhaahdeen waa mushrik ayadoo sidaa tahay lama dili karo ilaa xaqa loo caddeeya yidhahdeen limaada kaafirka asliga aba haddaan dacwadu gaadhin ma miri karaa lama miri karo laguma duuli karo kaafirka asliga een weligii islaamba maqal waxaan ku dagaalamana aan war u haynin waxaan ka rabnaen u halabsanayna aan fahnsanayn ma boqortooyaan doonaynaa ma guryihiisaan u soconnaa ma reebel baa reebel ku duula maba yaqaanaba waranku iska qaato maxay ka rabtaa weligii inayd islaan ma maqal waxaan leenaha annagu dan kale kaamalayn diinta soo gal hawshaas qorshahaas iyo barnaamijkaas waxyiga ilaahaygaanu wadnaa ma yeeshay mise warankan ku gelinaa yacni asagoon wax loo sheegin lama deli karo dhiiggiisu inuu xaaraam yahay intaan wax loo sheegin muxuu kala mid yahay muslimiinta xagga laakiin xukumka waa mushrik hayru muslim axkaamta tabciid اlaxkaam ninkaan fahansanayn asagaa wareeri doona almuhim ayib ha soo shirtan hadday hooyadeen hooyadeen tahay maxay noo dhexli weyday ayib oo biilkeeda waajib inagu noqon waayey ayib fainamaa ana ummuka hooyadaa baan ahay qultu waxaa eh, hooyo hadday sidaa tahay adaaba xishoodkii iyo hawlihaan naftii haysay iga fujiyeye famaa yuujib اlghusla qabays maxaa waajibiya qaalat qabayso waxaa loo jeeda la socda waa aliطlaaqu fii mowdic التaqyiidi he liظuhuuri اlmuraad waa la iska fahmaya famaa yuujib اlغusla min jihaة اlxadaث اlأkbari ey looma baahnayo min jiha midna waad fahmaysa wa laga hadlay maxaa laga niqaashayo la soo waday qabays wixii waajibiya oo xadad ahaan u waajibiya oo khaasatan weliba galma ah qaalad hooyadan waxay tidhi cala alkhabiiri saqatta saqatta waxaad ku soo duldhacday cala alkhabiiri xog ogaal xoog ogaal masaladan kor iyo hoosba la socda ayaad weydiista qaala rasuul lahi sal sl rsulka wuxuu yidhi hooyoy idaa jalasa bayna shucabiha alarbac wamasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alghusl idaa jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabi اlarbac laamada afarta uu kala dhex fadhiisto wamasa alkhitaanu alkhitaana oo gudniinku gudniinka taabto cinda ahli cilmi taabasho wax shardinaya ma jiraan bimacnaa ku beegmaa loo jeedaa gabadha meesha laga gudo iyo ninka meesha laga gudo marnaba isma taabanayaan allahuma in meel adu alla aadda meel kala mooyeen waad garteen baan u malay waxa loo jeedo waa inay isku beegmaan baa loo jeeda marka fiqi la marayaa dee waxyaaba badanoo wadaadduhu aan carabkooda ku fiicnay ayaa yaa imanaya daruurada iyo baahidana keenaysa wamasa alkhitaanu uu taabto ay xaada baa loo jeeda xaada ayb wamasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alghuslu qabays baa waajibay qabays ayaa marka iyada waajibay xadaثna hاrون بن macروف الmarwزي وhاrون بن سacيid الأyliي قال xadaثna بن وهب بن cabdالله أخbarnii عyاaض بن cabdاللaahi can abi zubayr muxamed bn muslim mtadrs almaki can jaabir bn cabdillaahi alansaari can ummi kalum ummi kalum bint abibakr sidiiqa caafun ummi kalum bint abibakr sidiiq waxaa dhashay gabadh loodhan jiray ina khaarija loodhan jiray baa dhashay marka waa gabadhii sayidina abubakr sidiiq markuu dhimanayey uu caaisha u yeedhay labaatan beer buu labaatan wisqi ka siiyey hooyadeenon caaishan qibdoonin yaa sayidina abubakr tii alla ku timid markaasuu yidhi caaishoy markuu dardaarmayay buu idhi waxaa i dhexli doona adiga iyo hebel walaalihii wuxoo dhan buu tiriyey iyo gabadha ay dhali doonto ina khaarijo gabadha ay dhali doonto xaamilay ahayd uurku har bay ahayd abubakar markuu dhimanhayey hooyadeed uurkeeday ku jirta marka waa min karaamaatihi weeye min karaamati abubakr sidiiq see ku ogaaday ilhaam waa la tusay adiga iyo walaasha gabadha ay dhali doonto eh, ina khaarijo gabadhaas iyo walaalahaba ay dhexli doona xoolihii aan ku siiyey labaatanka ahaana waa dhaxal maxaa yeelay maada qabdoonin buui intaan noolaa haddaad la wareegi lahayd lagaagama daba tageen laakiin hibo iyo hadiyo aan la qabdoonin waxay gelaysaa ra'su maalkay ka mid tahay saas u tafsiiliyey wa min karaamaati marka waxaa ka mid ah inuu sii sheegay islaanta xaamilada inay meesha kombyutar looma baana iyo howlahaas abubakar baa warkiisu caddeey umu kalum marka waa taabiciyad taabiciyad wey waxaa wax ka qadanaya saxaabi kabiir ah jabn cabdillaah waa min baabi riwaayat alakaabiri can اlasaaqir ayib hawl khaasoo marka walaasha caayisha xogteeda ay hayso wuxuu u sii maray wala umu kalum umu kalumta aan dhihi jira waxay abu salama bin abdiraxmaan waxaanu soo maray hooyadeenoo qabaysato oo tustay abusalame iyo wadaad kale oo nidha abusalame waxay u tahay habaar yar bay caaisho u tahay xagga nuugmada maxaa yeelay umu kalfumtana nuujisay haddaad fahanteen bay la tahay ayib can caaisha radi allahu tacaala canha zawji nabiy nabiga xaaskiisa ahayd qaalad hooyadan waxay tihi ina rajulan ninba sa'la weydiiye rasulla rasuulka ilaahay weydiiyey muxuu weydiiyey can irajuli nin xukumkii yujaamicu ahlahu xaaskiisa u galmoonaya uma intaa kadib yugsilu noogayo daalayo marka ambiye ka imanan o aan dhammaystiraynin hal calayhim alguslu xaaskii iyo ninkiiba qabaysma laga raba wa caaishatu jaalisa caaishana markaa way fadhidaa faqaala rasuul اllah rasuulki ilaahay wuxuu yidhi anugu la afcalu daalika arrinkaa anaa sameeya ana aniga iyo wa haadihi caaisho tan ah uma naqtasil waana maydhannaa qabays waajib ah nabig wuxuu rabaa hawshu inuu u xaqiijiyo in qabays waajiba marba hadday galma timaaddo ama noog ama daal haddaad doonto waxba yuusa kaa imanin waxaa waye qabays baa waajib ah ana wa haadihi baa samayna uma naqtasilu wujuuban weeye leanna haddaysan wujuuban ahayn oon falkaa hadda uusan wujuub tusaynin jawaab kaafi oo waafi a ma aha saxaabiga saa'ilka wuxuu raadinayay nabiguna wuxuu ugu jawaabay fal ficil buu ugu jawaabay falka marka waa yadullu cala alwujuub saasaa loo wadaadaha marka qaba ficilka suubanaha calayhi salaat wasalaam wuxuu tusaa yadullu cala alwujuub baa xadiidkan daliishada fi way daliishadaan qolyaha qaba ee odhanaya falka suubanuhu wuxuu tusaa uun istixbaab iyo nadbi ama jawaas buu marka loo deliishanayo wujuubna waa in daliil iyo qariino kale la socon mayso waxay leeyihiin falkaani waa fal nabigu ku fasiray mujmal ficilka nabi maxamed ee bayaanu limujmalna yadul cala alwujuub wain kuntum junuban ijmaalka iyo iطlaaqa ku jira iyuu nabigu falka ku caddeeyey falkaanna waa fal mubayin ah liamrin waajibin idan albayaanu min almubayani almubayinu mubayinku wuxuu ku xugum yahay xukmu lmubayan inagu soo maro weeye bayaan lmujmali minhuna waa aniga kusoo dhigay marka usuuliyiintu bayaan lmujmali minhu kuxugum weeye wujuuban waistixbaaban asaguu raacaya hawshaas horaan baynu soo fafaahinay waxba kaga noqon mayno qadiyadda marka hadda galmada ku saabsan xukumka galmada oo dhan wuxuu ku xidhan yahay cinda alfuqaha dad yar oon aan saa usii tabar badnayn baa khilaafay xukumka oo qolyo saydiya oo shiica ah maarag khilaaf kale oo fuqahada xaggooda galmadaas la sheego oo dhan waxay ku eh, xidhan tahay xubinka ragga qaybta hore qaybta horee wareegsan inay gudaha tagto ushan dheeroo dhan waba kuma xidhno aanaan u malaynaya waxa laga hadlay waa qaybta hore keliya qaybtaa hore hadday gudaha tagto xugum walba oo galma ku xidhnaa ama zina ha noqoto xukmu zina iyo rajmi iyo hawla lagu saarayo ama tan haddaynu marayna galmada axkaamta fiqiga ee dhane carakawaagaa dhowr boqolka la gaadhsiiyo siyuudina ishbahiisa uu toddobaatan dhowr gaadhsiiyey iyo siddeetamaadba waxay ku xidhan tahay waa maxay waa takhyiibu xashafatin fii farjin ayb xubinkaa intaasoo gudaha tagtan baa loo jeeda qasab ma aha wax kale in la helo shardi ma ah kadib fuqaadu waxay ka naqaasheen ninkii iyadaba la gooye maxaa tala ah inta horeba ninkay maqanta galmana sameey ila ma ogtahay fuqaadu meel bay qoqodaya waxay yidhaahdeen intii qaybta hore intii la eg in la eg qadarkeeda unbaa asana wuxuu u yahay xabashaba u ah ninkay maqan tahay ushii baan wax ka goosanaynaa oon ka qiyaasanaynaa qayb la mida intii maqnayd inta hadday e, galmo samayso faqad wajaba alqusl fuqa waxay ka niqaasheen hadduuba xamil geshada ka warrama xamil xubinka tarankaa gal muu sameey laakiin khirqu ku dudbay iyagu baalka hadda idinku aad sheegtaan ee imtixaanka ah ee gaalladu ay keeneen waxba hadda mari maayo afka ku dhufan maaye maysan aqoonin waxay dhaheen xubin xubinkii ninka haddii mare lagu duuduubo jilicsan kadibna galmo la sameeyo maxaa ka warrama fuqahadu fiirso fikirkooda qiimahooda waxay yidhaahdeen haddii maradu mare jilicsan ay tahay oo markaad galmada samayso aad dareen dareemayso sidii xubinkii bannaanaa dhar la'ah oo kale aad dareemayso waxaa weeyaan waaad qabiisku waa waajibay galmo baad samaysa hadday maradu qallafsantaho kaaki tahay oo waxaad dareemi jirin galmamadaa samayn meesha iskaga dhaqaaq bay ku dheheen fuqahadu fuqahadu intaa waa kuftan aad yaan loo qosin masaajid baa la fadhiyaa fuqahadu wax walba oo faradiyaad ah iyo taqdiiraad way ka hadleen wa kaannahum ulhimu in ilaahay ku ilhaamiyaad moodaa masaa'il aad leedahay maxay ka rabaan yaa hadda waaqic noqonay oo dhacahaya ayib xanafiya waxay ka hadleen oo yidhaahdeen haddii ey uu riboodo kadibna uu waxar dhalo waxarsaasi maxaa lagu samay ma eybaa ma eh, ma waxar ai caadi aha asalka annagu aan leenahay shaaficidu wayna khilaafsan yihin hadda waxba ku mashquuli maayo koodii baynu ka hadlayna munyatu saadi wadaadka iskalaa sheega idan waagaa waa lala yaabi jiray hadda waaba istinsaakh iyo talqiix sanaaxa la sameeyaa oo xayawaanaadka o dhan baa lasku labahaya oo lasku khaldaya ad aragtee ey habeel u eg mid haramcad u eg midaad libaax moodo waxaasoo dhan waa la kharibaya lo mid aragta waaweyn oo la dhaqanhayo halkaa kelida laga duleeliyey oo calooshada la qof maran lagu celin oo noola daaqaysa yani waxay doonaan baa hadda adduunka ka socda ayib waxay yidhahdeen fuqahadu xanafiyadu inay ey tahay iyo inay waxar tahay waxaa lagu kala garan balaq baa loo soo qaadi bay dheh balaq baa loo soo qaadi balaqi hadday cunto waa ey bay dheh waxarti caws ba haddana loo dhigi mid baa wuxuu hi hadday balaqina cunto cawskana cunto maxaa lagu samay ila eygu maxaa lagu yaqaanay inuu balaqa cunay hilbahay waxaas ari iyo waxarna maxaa lagu yaqaanaa caws hadday balaq iyo cawskiba cunto maxaa tala ah waa ishkaal faqiih wuxuu yidhi waxaa lagu samaynayaa waa la garaaci ul baa lala dhici neefka hadday sida aig u eeatana waa ai hadday si eygii wiilaysana wiil la kacdana waa ey waxaa la yidhi hadday ushi marka lagu dhufto marna sidii waxarta u ciido qaybta dambena sidii eyga u dhammaystirto maxaa tala ah baidinku si dhaha waxay dhen waaba la gawraci bismillah allahu akbar dhac kadibna calooshadaa la fiirin calooshii weynada adhiga ayaa meesha dhex fadhida mise garaangari xiidmo waraabii dhurwaagu iyo libaaxa iyo eyga iyo shabeelka iyo malaha calool malaha soo ma socota calool baasha weyn la qufe ee ah. xoolaha la dhaqdaa iska leh xayawaanka kale ee wax cune ee dugaaga ah wuxuu leeyahay xiidmo waaweynoo malawad oo wareegaysan way calooshiisu iyo in yaroo kuba oo meeshan ah idinku labtirkiinnu xoolaha miyaad raacsantihi mise dugaagga dugaaggaad raacsantihi saa ogaada dugaaggaad la mid waa in yaroo kubo halkaa ku jirto tadigaagta leeg waxaan weyne meesha ka buuxa waa xidmo waaweyn oo wareegsanoo jarcaysan oo miinaysanoo cuntada laga buuxinayo waad baashan dhiisha weyn uuska leh xoolaha la baa iskale saa ma ogtiin marka haddee calooshi weynaydna meesha laga hela waa a waa iibka la cuno hadday xidmo wareegsan ka soo baxaana waa eeyah laga cararo yani waxaasoo dhan waa maay waa taqdiiraad iman karoo dhici kara fuqadu waa ay ka dhaqaasheen haddii eh, injir la laayo oo maqaarkeeda dhar laga sameey ma lagu tukan karaa ma nijaasonsama ka dhaqaashayeen waa lala yaabanaa hadda waxaan wax laga samayna ma jiraan lafiba intii laydin shida bakeeriya laydinka dhigaado shaahaha ku cabtaan ayib almuhim agee <clears throat> waxay xukumkaa ku xidhan yaho dhan waa xubinka taranka qaybtiisa hore wabayaan ku mashquulin idan wix intaa ka soo haroo dhan xagga farjigana annaga shaaficida wax walba oo loo galmoodo ayaa ayaa xukum ku xidhan yahay jimaacii ka dhacay farjulmar'a alxaya ayaan wax walba oga qiyaas qadanayna xagga dambe haddii haween looga tago qabays baa waajibaya haddii nin xagga dambe looga tagto qabaysbahadda qabays baan ka hadlaynaa luuiyiiy khaniisnimiy maxaa xugum ha ii dambayso qabays baaynu joognaa la socda hadda qabays baa ka waajibaya haweenay meyd ah oo dhimatay haddaad u galmooto wax ka daydo asagu qalbi adaga qabays baa waajibaya neef xoolo ah haddaad xagga dambe ama xagga hore ooga tagtana qabays waajibaya xukumka kale ma lagu dili waa lagu dan waa hawlo kale soo ima dambenan haygu soo celina hawsha ayada ah inaan isfaanaan u malaynaya waxaan leenahay farji baa la sheegay meel walba ninkii hawshaa la aada xukunkiisa faqad wajaba calayhi اlqusl idan waa qiyaasu qiyaasu farji qiyaasu alfuruuj اlأkhra calى farji اlmarأaةi اlxaya waana qiyaasun fi اlasbaab qiyaasun fi اlasbaab xanafiyada iyo niman badan inay diidaan ku dagaalamaan waa ogtihiin qiyaas fi asbab waxaa looga jeedaa shuruudii mawaanicda asbaabta o dhan ba waxa la iska yaha qiyasun fi asbab waa masale culays badan laakiin annagu waxaan leenahay mafhuumka lugawiga ah ayaanu haynaa laakiin sida sawaabka ah waxaa weeye in la yidhaahdo xukunka nabiga calayhi الsalaaة wasalaam inamaa kharaja cala alghaalibi haweenay nool oo damaacii kaa gelayo ayaa laga hadlay hawlahanoo kaleo dhan fuqahoy waa hawl idinku aad wadataan u yarkaadiya iطlaaqa nusuustana waxaa lagu xambaaraa cala mutacaarafi calayh wاlhaalibi waxaa nawaadirta kaleed keenaysaan inaga daaye ayagu maxay maya dheen waa la ballaadhinaya lianna in axkaamta la tagfiiriyo oo la beekhaamiyo waa maqsad min maqaasid shariica marka intaad hal xaba la fadhin lahayd hadalka suubanaha calayhi salaatu wasalaam axkaam badan baan ku xambaaraynaa waa beekhaaminaynaa ilaa daliil cad uu noo diiday ku leeyihi marka intaas aynu kaga tagno usha ayada ah <clears throat> baab اlwuduu'i mima masat الnaar wuxuu baab yahay in laga weyse qaato mima masat الnaaru wuxuu dab taabtay yani wixii la kariyey wixii la kariyey biyo iyo baadba biyo iyo baadba marba haddii la kariyo dab la saaro waxaa in laga weyse qaato ayaa waaga hore jirta oo sharci ahayd nasakh baana ka daba yimid وxadaثna cabdالmلك بن شhucayb بn الleyث qaal xadaثanii abi aabbihi hadda waynu soo maray شhucayb بن leyث weeye can jadi awgiyood leyث بن sacda qaal xadaثanii caqiil cafwan xadaثanii cuqayl ibnu khaalid ibn caqiil alayli qaal wuxuu yidhi wadaadkaas qaal bnu haab ay qaala lii bnu haab ibnu haab wuxuu igu yidhi weye ille waa arday sheekhiisa weeye ahbarnii cabdulmalik ibn abi bakr ibni cabdiraxmaan bni xaari ibni hishaam almahzuumi wadaadka marka cabdulmelig ah waa cabdullahi ibn abi bakr walaalkii wadaadda qaarkood baa ku khaldaba maye wahan baa jira ninka cabdilmelig nin la yaqaano ma aha cabdulaahi baa laga waday sax ma aha cabdilmelig iyo cabdulaahi waa laba nin oo walaalo ah oo xadiidkana walaalkii cabdilmelig baa iskale ana khaarijata bna zaydin khaarija bna zayd alansaariya ahbarahu wuxuu u sheegay cabdilmelig buu u sheegaya ana abaahu asaga aabbihii khaarija ah oo zayd bna haabitin ah qaala wuxuu yihi samictu rasul la sl slm rasuulka ilah baan maqlo yaquulu leh alwuduu'u weyse waxay ka waajibtaa mima masat الnaaru dab wixii taabtay la kariyey zayd ibnu haabit inayna soo marin baan umalin axaadiitiisa so sidaa ma aha zayd ibnu haabit ibn الضaxaak alansaari waa min alansaar min bani najaar waa khasraji abuu khaarija la yidhahdaa khaarijaha lo kunyeeyana waa wiilka hadda wax ka warinaya khaarij ibnu zaydka haddaad marayso ayaa saxaabiga loogu kunyeeyaa zayd bnu haabit abu khaarijat alansaari katib alwaxy raggii waxyiga qori jiray buu ku jiray saxaabigu radi allahu tacala canhu ardaa nabigu wuxuu ka wariyaa sagaaan iyo laba xadii sagaaan iyo laba xadii ayuu ka wariyaa isagoo weliba ta'ahuray oo geeridiisu ay dambaysay haddana oo abubakar iyo cumar oo kale aan ahayn wamaca dalika xadiisu way yartahay sagaaan labuu nabiga ka wariyay calayh isalaat wasalaam muslim wuxuu ku leeyahy li xadii muslim wuxuu ku leeyahay li xadii inuu kan inoogu horreeyaan u malay waxay isku waafaqeen asagii bukhaari an xadii an xadiis bay isku waafaqeen bukhaari wuxuu goyn leeyahay shan kale isku darka axaadiistu ku leeyahay saxiixaanka waxay noqonayaan markaa koo iyo toban xadii koo iyo toban xadiis lix xadiis buu muslim ku leeyahay lixdaa xadiis shan ka mida bukhaari baa la wariya bimacnaa muslim hal buu goyn leeyahay wey bukhaari wuxuu muslim la leeryahay shan kale lixdii uu muslim ku lahaa an kale un ku dar marka kooiyo tobanka xadii buu saxaabi ku leeyay saxiixaanka o dhan wuxuuna geeriyooday afartan iyo antii hijrada afartan iyo antii hijrada ayuu geeriyooday radi allahu tacala canhu arda qaala bnu shahaab wuxuu idhi ma aha mucallaq waa binaan waxaa weeye waa cafan cala alisnaad asaabiq sanadki horaad ku cadfaysa oo maxkay ka bilaabanaya uayl cuqayl bnu khaalid ibnu caqiil can bnu shahaab soo ma ahayn sanadkii horuu ku cadfan yahay qaanushaab wuxuu yidhi ahbarnaa camr abdilcaiiz baa ii warramay khaliifa raashid cumar bn cabdilcaiiz ibn marwan ibn alxakam ibn abilcaas ibn umayat bn cabdishams ninkii wey cabdilmalik bn marwan iyo abdilcaiiz baa walaalaa marka cabdilmalik bn marwan baa adeer waa cumar cabdilcaiiz qoyska reer bani umaya ayuu ka soo jeedaa ninka khaliifka raashidka ahwe anna cabdاllahi bn ibraahim ibni qaaridin wadaadka cabdullahi bn ibraahim fii kitaab اljumuca iyo kitaab اlbuyuuc waxaa iman doona isagoo ibraahim bn cabdall leh oo la hormarinaya ibraahimka hadda waxaa inoo horeeya hunaa cabdullahiga horeeya marka labadaa magac ninku cabdulaahi ina ibraahim ahaa mise waa ibraahimkii ina cabdulaahi ah waa hal ninoo laisku khilaafsan yahay ma wiilka cabdalla ah mise odayga cabdalla ah laysku hayo wey laba nin ma kala aha anna cabdulaahi bni ibraahim ibni qaalidin ahbara wuxuu u sheegay annahu asaga marka eh, cabdallah wajada inuu helay abaa hurayratu la kulmay yatawada isagoo weyse qaadanaya cala almasjidi masaajidka dushiisa hadduu dabaq lahaa ama calaada bimacnaa fii baad ka dhigiyo yatawada'u fi lmasjid isagoo masjidfii juduuci naqli oo kale masjid gudihiisa ku weysaysanaya faqaala wuxuu yidhi marka abu hurayr innamaa atawada'u waxaan ka weyse qadanayaa taabiciyow min ahwaari aqitin caano garoora jacabkood ahwaar waa jamcu hawr waa qicada iyo gabalka inagu caanaha garoorhka waxaan u naqanaa kuwan ayagoo jilicsan la cabee marka intii caanaha la garhooriyo la fadhiisiiyo biyaha yaa weelkii daarka hoosta laga bixin biyaha dhammaan intan cadee soo hadhay ee culus ee ribta ah ayaa la qallajin la ingejin markaasaa iyadoo qalqalli ah sidii buskiska la jibsan jiro la cuni jira marna waa la kariyaa oo biyaha waxaa lagu dhammeeyaa dab idan dab baa la saari waxaa dhammaan biyihii baa dabka fuuqsan waxaa soo hadhaya inta cadayd intaasa marka awaar iyo awr la yidhaahdaa inamaa atawadu waxaan ka weyse qaadanayaa min awaari aqiin garoorh jajabkii ama cad ah, garoor aan cunay afar akaltuha aan cunay buui aan cunay caanaboorahan oo kale soomaalia de saas kolaa loo qallajinaya waa la saay qaadan jiray mar waa la riiqdaa oo caanaboorahan baa loo isticmaalaya maxaa yeelay aan u weysaystay liannii samictu rasul la sal slam baan maqlay yaquulu asagoo leh tawada'u ka weyse qaata mima masat الnaaru dab wuxuu taabtaa laga weyse qaato wujuuban bay ahayd wujuuban bay ahayd xikmaduna waxaa weeye yani shayga dabka la saaray wuxuu leeyahay sinjiir iyo qaab kaluu leeyahay ama naar baaba ka agdhowaatayoo naartii hawlaheedaanu iska qaboojinaynaa oo iska dahiraynaa yani xikmada ilahay baa subxana watacaala garanaya laakiin fuqahadu waxay isku dayeen nin walba inuu bal munaasabo meesha uu ka tilmaamo ama uu dareemo waxaa kaloo xadiidka ku jira inay bannaan tahay in lagu weysaysan karo korkoodii hoostoodaba haddaan muslimiin ku dhimudanaynin ama nadaafadda raaysan ka imanaynin walida meelaha lagu weysaysanaya masaajidka waa in meel ka duragsan meesha lagu tukanay noqoto ay ka go-on masaajidka u aafaynin ama aysan caraftiisii iyo udgoonkiisi waxba aysan ugu geysanin wuu kaloo yii oo waa cafan al snaad saabi sanadk ku cafan yahay wuxuu yidhi ahbaranii saciid ibnu khaalid bni camr bni cumaan cumaan bn cafaan wiilu awuu yahay wy ayaa ii warramay wa ana anigoo uxadiu u sheegay hadal xadiia xadiika haddaad soo martaa asaga u tabinaya yuba asaguna ii faa'ideeye wy oo muxuu kuu faa'ideeyey annahu asaga eh, saciida inuu sa'ala weydi curwat bnu zuhar ii sheegay can ilwuduu'i mima masat الnaar in laga weyse qaato wuxuu dab la saaray faqaala curwatu wuxuu yidhi markuu u jawaabaya ardaygiisii saciid ahaa samictu caaisha radi allahu tacala canha baan maqlay zawja nabiyi ahayd taquulu iyadoo radi allahu tacala canha waardaaha qaala rasul lah sal lay slam tawada'u ka weyse qaata mima masat الnaaru dab wuxuu taabtaa laga weyse qaato wallahu subxaanaه wa tacala aclam